النحو الواضح في قواعد اللغة العربية للمرحلة الابتدائية تأليف علي الجارم ومصطفى أمين الجزء الثالث النحو الواضح waa lix kitaab kitaabka naxو الواadxa la ydhaa saddexda kitaabee hore waxaa la ydha waa marxalada koobaad waa lilmarxala اlاbtidaaئiya saddexda kitaabee dambana waa lilmarxala الثaanawiya marxalada sare dugsiga sare oo kale u dhiganta waxaynu maraynaa juskii ajsaa weyaan kitaabku juskii saddexaad aljus aali ayaynu marayn aljus aali bismi illaahi raxmaan raxiim wuxuu ka bilaabmayaa juskani almubtadau wاlkhabaru watataabuquhuma mubtadaha iyo khabarka iyo taaabuqooga mubtadaha iyo khabarka horeynuu soo mara juskii koobaad wuxuu odhan jiray almubtadau smun marfuucu fii awali اljumla wاlkhabru sm marfuuc yukawinu maca اlmubtada'i jumlaa mufiida halkaasaynu kaga soo hadalnay kitaabkii koobaad mubtadahu inuu yahay ismi godan oo fii awali jumla dhaca khabarkuna inuu yahay ismi godan oo marka mubtadaha loo geeyay jumlo sameeyey jumlo ay wada sameeyaan isaga mubtadaha marka la daro waxaa kaloo inuu kitaabka koobaad ku soo qaadanay in jumlada ka kooban mubtada iyo khabar la ydhaahda jumla ismiya kulu jumlatin tatarakabu min mubtadain wa khabar fahiya jumla ismiya haddii ay jumladu ka kooban tahay min ficlin wa faacilna inay tahay jumla ficliya ayaynu halkaa kusoo qaadnay wuxuu mar labaad labada sheekh halkan ku soo celiyeen mubtadaha iyo khabarka intii ka dhannayd ee ay markaa ka tegeen si kooban baa kitaabka hore loogu sheegay tafaasiil muhiima ah oo ka dhannayd qaar ka mid a ah, ayay halkan ku darayaan waxa ka mid a ah, almubtada wاlkhabr wataaauquhuma taaabuqa waxa la dha inay iswaafaqaan mubtadaha iyo khabarku waa inay iswaafaqaan oo ay shan shay iska waafaqaan waa inay iska waafaqaan mxuaha tadkiirka iyo taaniidka lab iyo dhidig ma odhan kartid albintu qaa'imun sax maaha albintu muslimun waxbaa ka khaldan albintu muslimatun waa ina tira albintu qaaimatun wayna tar faaimatu jaalisatun wayna taris sax maaha faaimatu jaalisun haddaad tiraa jaalisun marka tadkiirka iyo taaniidka wayna iska raacaan wayna tidhahda axmedu qaaimun ama jaalisun ama naa'imun oo anad odhan axmedu naa'imatun jaalisatun adoo axmedu leh waxay isku khilaafeen tadkiirkiiyo taaniidki tadkiirkiiyo taaniidka wayna iska waafaqaan waxaa kale iska waafaqayaan ifraadka iyo taniyada iyo jamaca saddexdaana mid waa ina iska raacaan ama waa inay wada mufrad noqdaan ama waa inay wada muana noqdaan ama waa inaad wada jamc noqdaan haddii aad tidhaahda muxamadun jaalisaani way khaldantaha muxamadun jaalisaani ama jaalisuuna ama juluusun waxaad isku keentay muxamed oo mufrada iyo jaalisan oo muana ama juluusun oo jamca waa in la dhaa muxamedun jaalisun haddii aad tidhaahdo arijaalu qaaimun tidhaahda qaaimun adoo arijaalu soo yidhi way khaldan tahay arijaalu qaaimun marka waa inay ama wada mufrad noqdaan muxamedun jaalisun ama muano wada noqdaan almuxamadaani jaalisaani ama jamac wada noqdaan almuxamaduuna jaalisuun ama juluusun jamcu noocu doona ha noqdee noqdaan lagaga warrami karo marka shantaa iska waafaqayaan mubtadiya khabarku iska tadaabuqayaan waxa weeye altadkiir alta'niif alifraad altaniya aljamc shantaa waa iska waafaqaan oo iska raacaan alamila annamiru shabeelku sharisun waa wax dabeecad xun sharis oo xayawaan adag weeye oo ma garanaysaa dabeecad xun u dagaalamo annamiru sharisu alkalbu aliifun aygu waa carbis iyo annajmu laamicun xidigu wuu iftiimaya annajmu laamicun saddexdaasi waxay ka kooban yihiin waa mubtada iyo akhbar mid kasta mubtadhu waa mufrad annamiru alkalbu annajmu waa mufrad khabarkiina waa mufrad sharisun aliifun laamicun mubtadhu waa mudakar annamir alkalbu annajm maxaa la dhaa khabarkiina waa mudakar marka shanta sheeyan sheegaynay saddex mid buu ka qaadanaya ifraadka iyo taniyada iyo jamca waa inuu mid ka qaato النمر الكلب النجم وإفراد waa مفrad تadkiirka iyo تأنiiثkana waa inuu mid ka قaato marka waa mذkr ilka kuwani waxay iska raaceen xagga تadkiirka iyo تأنiiثka تadkiir bay iska raaceen xagga إفraadka iyo تaثنiyada iyo jamcana maxay iska raaceen إفraad bay iska raaceen الbaطة saaبxaة baطadu ama eeljoogjoogtu way dabaalanaysaa saabixatu zaynabu zaynab muiicatu waa mid muiica ah oo adeecda almadiinau caamiratun magaaladu way caamiran tahay almadiinau caamiratu halkan albadatu zaynabu almadiinatu mubtaduhu maanta waa muana khabarkiina muananimadii bu ku raacay saabixatun muiicatun caamiratun khabarkiina waa la taniiiye marka taniikiiba iska raaceen dhinaca kalena mufrad iyo muana iyo jamca waa mufrad mubtadu albaatu zaynabu almadiinatu waa mufrad khabarkiina mufradnimadiibu ku raacay oo lama odhan albaatu saabixaatun iyo saabixataani taniya jamc lama keeni albaa waa mufrad khabarkiina mufradkiibu ka raacay saabixatun marka qaybtaa labaadna laba iska raaceen tanii tadkiirkiiy taniikii tanii bay iska raaceen ifraad iyo taniya jamc saddexdaana mid waa ina iska raacaan iraadkiiba iska raaceen atilmiidaani labada arday xaadiraani alkitaabaani labada kitaab jadiidaani way cusub yihin alkhafiiraani labada wax ilaalinaya kuwa xaariska weyaan khafiirku waa xaariska ka wax ilaaliya saahiraani way soo jeedaan ilaalinbaa shaqadoodii baaba ilaalinaya alkhafiiraani saahiraani maxay iska raaceen iminka mubtadaha iyo khabarkani maxay iska raaceen atilmiidaani xaadiraani markaa tira maxay iska raaceen waxay iska raaceen tadkiirkii iyo taniifkii tadkiir bay iska raaceen atilmiidani waa mudakar waa laba laba arday waa mudakar wey haddii ay laba dhidiga yihiin laba arday gabdhaa atilmiidataani bay noqon lahayd ida tilmiidatun baa la tanaynaya marka atilmiidataani laakiin waa tilmiidun oo inana arday atilmiidaani waa mudakr xaadiraanina waa mudakaro xaadirataani baa loodhan laha hadday muana labada qof ay joogaa xaadirataani baa loodhan laha way joogaan labadii dumara ah. xaadiraani way joogaan labadii nin weeyaan marka u horeyse tadkiir bay iska raaceen qaybtii kale ifraadkii iyo taniyadii iyo jamiciina maxay iska raaceen waxay iska raaceen taniyadii oo muana atilmiidaani waa labayna xaadiraani khabarkiina labaa laga dhigay isagan albintaani labada gabdhood mujtahidataani laba dadaalaya wey alxadiiqataani labada beerood mumirataani amar iyo midhay leeyihin way midhaeyeen alxujrataani labada qol labada xujra waasicatan waa labada xujro oo waasica halkana tadkiirkiiyo taaniifkii ka yihiinoo iska raaceen taniif bay iska raaceen albintaani waa muana oo laba gabdhood mujtahidataani iyaduna waa muana alxadiiqataani xadiiqatun waa muana mumirataani mumiratun mumirataani waa muana alxujrataani xujratun bay ahayd xujratun waa muana waasicatun waasicataani waasicatun taaniifkii bay iska raaceen ifraad iyo taniya jamacna taniya iska raaceen taniya almuxsinuuna kuwa muxsiniintii ragga muxsiniintii ee samafalka sameeya mamduuxuuna way ammaanan yihiin waa kuwo la ammaano altalaamiidu ardaydu adkiyaau waa kuwo caqli badan garaad badan ama garasho badan akiyun baa ladha ka keliya aki altalaamiidu adkiyaa alkusaala dadka caajiska ah alkusaala mucaaqabuuna kuwa la ciqaabo wey waxay mutaysteen in la ciqaabo mucaaqabuun halkana almuxsinuun mubtadaha horeeye markaad eegto waa jamcu mudakar saalim marka tadkiir iyo ta'niif waa tadkiir lanno jamcu waa mudakar almuxsinuun rag baa la sheegaya atalaamiidooda u horeysaa tusaalaha labaad waa jamcu tagsiir laakiin dee mudakar buu ku tusaya dumarka tilmiidaat baa la tilmiidaat atalaamiidu alkusaala waa saasoo kale waa jamcu taksiir jamcu kaslaanin mudakar baa isagana looga jeeda marka mubtadihii maanta waa mudakar jamiciisuna waa inuu mudakar noqdo mamduuxuuna adkiyaau mucaaqabuuna lama odhan mamduuxaat muanaa lagama dhigin dakiyaat mucaaqabaat lama taniiin amac rag kutusayaa lagu keenay tadkiir kutusa marka marka koowaad almuxsinuuna mamduuxuun waa tadkiir bay iska raaceen mubtada iyo khabarkuba waa mudakr ifraad iyo taniya jamcna wayna mid iska raacaan maxay iska raaceen jamci almuxsinuun waa jamc mudakr saalim mamduuxuun iyaduna waa jamc waa jamc mudakr saalim atalaamiidu waa jamcu taksiir adkiyauna waa jamcu taksiir alkusaala waa jamcu taksiir mucaaqabuunana waa jamc mudakr saalim noocu doona jamcu ha noqdo mar hadday tadkiirkana iska raacaan jamacnimadana iska raacaan jamac wada yihiin mudakarna wada yihiin ama muana wada yihiin waa sax wey waa la yskaga abri kara mubtadiya khabar oo isku noqon kara asayidaatu muhadabaatu haweenka gabdhaha sayidaadku waa muhadabaat haweenku waa kuwa edeb leh oo akhlaaq leh ashajaraatu geeduhu muuriqaatu waa kuwii caleema leh ee caleema bixiyey aw muuriqatu way caleemeeyeen alqusuuru caaliyatun aw caaliyaatun aلsayidaatu muhadabaatun mubtaduhu waa asayidaat waa haweenkii sayida loodhananta keliya asayida maada qaalat asayida hunaaka sayida saasaa la dhaa kelmada ixtiraamka tusaysa wey qofka dumarka imraa halkii laga odhan laha imraa sayida baa la odhanaya asayidaatu mubtada weeye mubtada marfuuc calaamatu rafci adama muhadabaatuna waa khabaru lmubtada marfuuc wa calaamatu rafci adama icraabkood garanaysa asayidaatu waxa weeye tadkiir iyo taaniif markaynu egno waa taaniif muana wey marka abarkiina muhadabaat isaguna waa muana ifraad iyo taniya jamc markaynu egnana asayidaat waa jam muhadabaatuna waa jam marka maxay iska raaceen tadkiirkiiyo taniikii tanii bay iska raaceen ifraad iyo taniya jamciina jama bay iska raaceen ashajaraatu muuriqaatun jamc bay halkaas ka raaceen taniikii jamci waxa kaloo bannaan buu idhi muuriqatun ashajaraatu muuriqatun baad oranaysaa maxay iska raaceen ashajaraatu muuriqatun markaan dhaha waxay iska raaceen ashajaraatu waa muana jamcu anusaalim waa muana muuriqatunna waa muana laakiin ashajaraatu waa jamac muuriqatunna waa mufrad miyaan iskhilaafin mubtadihiina waa jamac ashajaraatu abarkiina waa muuriqatun oo ismufrada qaaimatun jaalisatun mumiratun sideedii ismufrad waxaa jirta halkaa waxaynu nidhi mubtadaha khabarku waa ina iska raacaan ifraadka waa ina iska raacaan taniyada waa ina iska raacaan jamaca waa ina iska raacaan tadkiirka waa ina iska raacaan taniidka waxaa laga soo reebaya halkaa haddii uu mubtaduhu yahay jamac kayra caaqila ida kaana almubtadau jamcan ayri caailin jam aan ali lahayn jama aan caqliga lahayn waxaa ka mida maala markaad tidhaahdo alqusuuru daaraha siduu inoo soo wado waxaa ka mida ashajaraat geedahaasaa ka mida waxaa ka mida almasaajid waa jamc khayr caaqil waxaa ka mida almalaabis waxaa ka mida alcamaa'im alqumsaan ya اlأxdiية اlkutb اlabwaab الnawaafid waxaasoo dhan waa jamc hayra caaqil alkaraasi jamc aan caqli lahayn jamc aan caqliga lahayn labaa kuugu bannaan asalku waxay ahayd inaad jamcun kaga waranto mar hadduu jamcaya khabarkiisana inaad jamcun ka dhigto oo tidhaahda almasaajidu waasicaatun tidhaahdo almalaabisu nadiifaat la horta jamca kayr caaqilkihi jamca kayr caaqilku ma mudakar ba mise waa muana waa muana xataa mufradkiisii hadduu mudakar aha marka la jamciyo wax kayr caaqila haddaad jamciso jamciisu muana buu noqonaya horta masalada meesha ku jirtaa waa taas kitaabun waa mudakar haada kitaabun baad onaysa damiir mudakaraad u celinaysa inahu mufiidun inahu kitaabka markaad ka hadlaysa inahaa ma ah masjid markaad ka hadlaysa waa mudakar laakiin haddaad jamciso muanas buu isku bedelaya alkutub haddaad tidhaa alkutub mufiidatun baad oranaysaa waa muanas ama mufiidaatun inahaa mufiidatun baad oranaysaa haadihi kutubun haadihi baad isticmaalaysaa masjidun mudakar buu ah haada masjidun waasix وصليت في مسجد واسع إنه مسجد إنه لكن hadaad jamcisood masaajid tiraa muanaf bay noqonaysaa haadihi masaajidu nadiifa ama waasica ayaduna inahaa masaajidu inahaa jamac wax kayra caaqila oo xataa mudakar aha markii hore haddii la jamciyo muxuu isku bedelaa muanaf ilaahay kuwa qaarkood yidhaahdeen kullu jamcin muanaun kullu jamcin muanaun jamc oo dhan baa muana oo xataa arijaalu haddii ladhaa rag baa yidhi qaaimaatun baad iska odhan karta arijaalu lannu kol haddii jamcba soo galay meesha ina qawmii tajamacuu nin baa wuxuu yidhi ina qawmii tajamacuu wabiqatlii taxadauu laa ubaali bijamcihim kul jamci muanaun buu ina qowmii tajamacuu isku yimaadeen wbiqatlii taxadauu waxayna ka sheekaysanay ninkaa waa in la dilo hebel laa ubaalii bijamcihim jamcooga anugu dan kama galayb kullu jamcin muanaun buu marka waxa weeye waxay ka soo reebaanuun jamcu lmudakar الsaalim markaa tira almuxsinuun almuslimuun almuwaxiduun almuxamaduun alsaalixuun jamcu dakr saalimka unbay dhaha khabarkiisa lama tacniifin karo waa inaad qaa'imuun iyo qiyaam iyo jaalisuun iyo juluus iyo tidhaahdo jaalisaatun lama odhan karo jamcu dakr saalimka kaasoo keliya ilaa lix shay oo macnaaljamci ku tusa lix shay oo jamacyadaa ka mid ah oo jamcu tagsiirku ku jiro jamcu tagsiirkii ragga sheegaya arijaalu iyo sheegaya ku jira raggii caqliga lahaa iyo xataa la tacniifin kara marka halkan waxaan uga socdaa waxa weeye mufrad ayr caaqila hadaad aragtoon caqli lahayn marka la jamciyo jamciisu muxuu isku bedelaya muana kitaabun mudakar buu ahaa jamci alkutubu waa muana qalamun mudakar buu ahaa alaqlaamu waa muana xarfun iyo ismun iyo ficlun mudakar buu ahaa alasmaa alxuruuf alafcaal haddaad tiraa maxay noqonaysa muana jamca kayr caaqilkaa ah hadaba alafcaal iyo alxuruuf iyo alasmaa iyo almasaajid iyo alabwaab iyo jamca kayr caaqilka waxa kuugu bannaan khabarkiisa inaad jamac ka dhigto siduu asalku ahaa oo jamac iyo jamca iswaafaqaan iyo inaad ula dhaqanto bimansilati almar'ati alwaaxida bimansilati almufradati almu'anaa sidii gabadh keliyoo kale muanaka keliya mufradkaa sidii loola dhaqmay aad ula dhaqanto oo aad tidhaahda almasaajidu waasicaatun nadiifaatun way ku bannaan tahay waa jamcii taas wax iskhilaafayba markaa ma jiro laakiin waxaa ku bannaan almasaajidu waasicatun almasaajidu waasicatun waasicatun dee shayga keliya lagu tilmaamo addaaru waasicatun muanaka keliya yaa waasicatun lagu sifeeya i wixii gabadha keliya loo isticmaalayay ama muanaka keliya loo isticmaalay isticmaalsa almasaajidu waasicatu almasaajidu nadiifatu sidii albintu nadiifatu ama alxujratu nadiifatu mufradka keliya muanadkaa sidiisa iyadu la dhaqmaysa alqusuuru maxaa ku bannaan caaliyaatun oo jamaca daarihi qasri caaliyaatun oo jamac iyo jamac bay iska waafaqeen taas laa mushkilata fi dalik waxaa kaloo kugu bannaan bimansilati mufradati muanaa caaliyatun daarta keliya maxaa la dha way dheer markaad leedahay addaaru caaliyatun salama odhane alqusuuru caaliyatun baadnas almalaabisu jamcu malbas almalaabisu nadiifaatun way bannaan tahay maxaa kaloo ku bannaan nadiifatun alabwaabu maftuuxaatun way bannaan tahay maftuuxaatun maxaa kaloo ku bannaan maftuuxatun taasaabay u badan tahay alabwaabu maftuuxatun ama mufataxatun mufataxaat jam mufataxatun maftuuxatun alkutubu naaficaatun way ku bannaan tahay maxaa kaloo bannaan alkutubu e naaficatun albanaatu ma qaaimatun baan idhaha mise qaaimaat labadu way bannaan yihin soo ma albanaatu qaa'imaatun mise qaa'imatun qaa'imaatun jamaca baa waajiba inaad jamc ku keento qaa'imatun kuma bannaana leanno albanaat maaha jamac kayra caaqilade waa jamac caaqila asayidaatu muxuu kugu qoray asayidaatu muhadabaatun aw muhadabatun miyuu raaciyey halkaa waa waajib waa waajib in jamac la keeno lannahu asayidaat de waa jamac caqli leh haween baa la sheegaya dad baa laga warramaya caqliga markuu ka warramaya ashajaraat soo jamc khayr caaqila maaha ama muuriqaat dhoo jamac ka dhig ama muuriqatun dhig alqusuuru taarihii markuu ka warramaya ama waxaad tidhaahdaa caaliyatun ama waxaad tidhahda maxay caaliyaat caaliyaat kolba mid buu soo horraysiiyey wuxuu ku tusayaa muuriaatun jamcu soo horeysay aw muuriatun mufradka u dambaysay markii dambena caaliyatun buu soo horeysay caaliyaadkiina u dambaysay si inaanay awlawiyaad kale lahayn inaanay kala horeynin oo ina kala aboonayn tii doonabaad isticmaali karto isku mid yihiin ay kutusa waliba taa mufradkaa loo badanya mogta almasaajidu kaiiratun baad oranaysa ya almasaajidu kaiiratun inahaa baa la dhaha marka la sheegaya inahaa kaiiratun inahunna oo kale hadday jamc la ictibaarinayo inahunna baa loodhan laha ya inaha kaiirat ya wamasaajidu yudkaru fiiha fiiha sm اllahi kaiira yudkaru fiiha mise yudkaru fiihinna yudkaru fiiha sidaa muanaka keliya kalmar'ati اlwaaxida ayaa loola dhaqmaaba kolka la ishaaraya waxa la dhan haadihi masaajidu haaulaai lamay haadihi masaajidu kaiira haadihi damiirkii inaha baa laodhanaya inaha kaiiratun baa laodhanaya khabarkeygii ama sifadeedii kaiiratun iyo nadiifatun iyo waasicatun mufradkaasaabaa moodaa inuu badan yahay marka halkaa keliya ayuu ka soo reebay halkaasi waa iska basid darsigani wax adagi kuma jiraan wuxuu kugu sheegayuun waxa weeye mubtaduhu lamunbuu midkood noqonaya ima mudakar wa ima muana lann luqada carabiga wax u dhexeeyaa ma jiro sida ingiriiskao kale ay u jirto wax newtran laydhaayo oo aan mudakarna lagu tirin muanana lagu tirin luqada carabiga mudakar iyo muana wax udheeya ma jiro af soomaliguna waa sida af soomaaliga haddaad uh, qalinkaa soo qaato ama mobilkaa soo qaato waa inaad dhinacun raacayso carabiguna waa sida dhinacun raacay qalinka haadaa qalamun inaad tidhaahdo carabiga iyo inaad haadihi alamun tira wax ka dhexeeya ma jiro marka maxaa la odhanaya qalamkii haada qalamun haatifkii tilefoonkii haada haatif inaad tira iyo haadihi haatif midaad tira wax ka dhexeeya ma jiro marka haada haatif af soomaaligiina qalinkani inaad tirahdo wuu jabay iyo way jabtay midun inaad tiraa weye wuu dhacay qalinkii wuu dhacay iyo way dhacday mobilkii wuu dhacay iyo way dhacday waa midun tira way iyo wuu midun inaad isticmaasho wey wax ka dhexeeya carabigu ma laha mudakar iyo muana af soomaaliguna ma laha laakiin luuqadaha kale way leeyihin sida ingiriisko kale buuk iyo ben iyo waxyaabahaasi iyagu lab iyo dhidig midna lama raaci calaamadaha labka iyo kuwa midna ma laha wax udhexeeyaa jira marka carabigu mubtaduhu waa mufrad iyo waa mudakar iyo waxaan ujeedaa laba midkood mudakar iyo iyo muana labadaa midkood waa inuu mubtaduhu noqdo waxa halkaa inoogu yaalo o dhan waa labadaa midkood ima mudakar muakarku waa saddex inuu mufrad yahay inuu muana yahay inuu jamc yahay waa muakarkii muanakuna waa saddexdaas muanakina inuu mufrad yahay mid keliya iyo inuu muana yahay iyo inuu jamc yahay imisaa ka soo baxaya marka horeysa muakar iyo muana baynu u qayb mubtadihi ima muakar wa ima muana marka labaadna mid walba waxaynu u qaybinaa saddex mufrad iyo muana iyo jamc imisaa ka soo baxaya lixdii tusaale waa ina halkaa kugu yaalla saddexdii mudakarka akhri mudakarka saddexdiisii isagoo mufrada waa qaybta koobaad raqam waaxid annamiru sharisun ay u horaysa waa mudakar mufrada isagoo mudakarkii muanaa ah, waa qaybta saddexaad atilmiidaani xaadiraani alkitaabaani jadiidaani alkhafiiraani saahiraani waa mudakarkii waa muanafa mudakarkii oo jamaca waa qaybta shanaad almuxsinuuna mamduuxuun altalaamiidu adkiyaa alkusaala mucaaqabuun halkaa maxaa inoogu dhammaaday saddexdii mudakarka isagoo mufrada isagoo muanaa iyo isagoo jamaca muanakii gudo muanakiina saddexdaas weeye isaga oo mufrada waa qaybta labaad albaطatu saabixatu zaynabu muطiicatu almadiinatu caamiratu waa muanakii mufrada muanakii oo muana ah waa qaybta afraad albintaani mujtahidataan alxadiiqataani mumiratan alxujrataani waascataan muanakii oo jamaca ah waa qaybta lixaad ee u dambaysa halkaasuu markaa kala baxay meesha keliya ayaa fiirsu baahan marka haddii uu muanakaa jamicihi caaqil yahay caaqil jamacnimada inay iska waafaqaan waa waajib haddii muanakaa jamicihi hayru caaqil noqdana waajib maaha inay jamacnimada iska waafaqaan ee labaa kugu bannaan inaad khabarka jamac ka dhigto iyo inaad ka dhigta mufrada muanaa sideedii oo kale mufrad muanaa aad ka dhigto khulaasada wuxuu yidhi sheekhu waxay labada sheekh yidhaahdeen raximahum اllahu tacaala alkhabaru khabarku yuaabiqu اlmubtadaa mubtadaha ayuu muaabiqeeya fi lifraadi wuxuu ka muaabaeeya mufradnimada wataniyati labada waljamci iyo jamacnimada saddexdaa midkood waa inuu qaato laba kama wada qaadan karo ama waa mufrad ama waa muana ama waa jamc iska soo horjeedaan saddexdu mid buu kaga sugnaanaya wtadkiir wtaniih tadkiirkiiyo taniikana way iska waafaqaan labadaana waa inuu mid ka qaato ida kaana mubtadau mubtaduu hadduu yahay jamcan لغayri caaqili الشhaجaraat الmasaajid الmaصaabiix اlabwaab اlmalaabis اlkutub jamca غayr caaqila yajuusu waxa bannaan alhbaaru canhu in laga waramo alkhbaaru canhu in isaga shaygaa laga warramo jamcaas mubtadahaas biljamci lagaga waramo biljamci jamca in lagaga warramo way banaanta oo khabarka jamca laga dhigo wa bilmufrad muana mufrad muanaa in lagaga warramana way bannaanta labaduba ida kaana almubtadau jamca ligayri caaqil alqusuuru oo kale markaa tira alqusuuru ama almasaajidu waa jamca hayr caaqila yajuusu اlihbaaru canhu waxaa bannaan inaad kaga warranto biljamci oo tira alqusuuru caaliyaatu almasaajidu waasicaatu way ku bannaanta وبالمفرد المؤنثna way banaanta القصور عاaلية waa مفرد مؤنث المساجد واaسعة waa مفرد مؤنث labaduba way banaayihin يجuuز الإخباaر عنه بالجمع culmada tacbiirkaa iskale waxay dhahdaan الإخباar waa khabaru samayntii iyo ka waramidii mubtadaha waxaa la geliyaa can abarkana waa la geliyaa ba ka khabarka noqonaya ba la gelinaya ka mubtadaha noqonayana can baa la gelinaya yajuusu likhbaaru canhu hadaas waxay noqonaysaa mubtadihi mubtadhu waa muhbaru canhu baa la dha mubtadaha waxa la dhaha muhbarun canhu kii xaggiisa laga warramaya muhbarun canhu isagaa laga warrama cantu markaa mubtadaha gasha canhu haadaa yari mubtadihii bay noqonaysa mubtadaha xaggiisa laga warramaya isagaa laga warramaya biljamci halkaa bacdu gashane maxay noqonaysaa khabarkii khabarka waxaa la ydhaha mubarun bihi mukhbarun bihi kii isaga lagu warramayay isagaa khabarkiia isagaa warkiia ka kale mubtaduhu waa mukhbarun canhu isagaa laga sheekaynaya khabarkuna waa mukhbarun bihi kii lagu khabrayay ee lagu warramayay warka ah isaga laftiisaa warkiya yajuusu اlإkhbaaru canhu biاljamci wa bilmufrad اlmuana kuwa ba'da u geliy waa kuwa khabarka noqonaya tamriinaat ijcal kula smin min alasmaaء اlaatiyati mubtadaan وأhbir canhu asmaada mubtada ka dhig khabar u samee adaraajaةu baaskiilkii ama baaskiiladii adaraajatu waa muana carabi adaraajatu haye khabaru sameeya waafaqsan sariicatun waxaa loo jeedaa inaad mufrad ka dhigto sariic iyo inaad ta'niifiso adaraajatu sariicatun ama musricatun jamiilatun jadiidatun khaaliyatun rakhiisatun almanzilu almanzilu aye waasicun ama nadiifun haalin rakhiisun baciidun iyo qariibun waa sidaas asaacatu saacaddii tii la xidhanayay jadiidatun alxaarisaani labada wax ilaalinaya saahiraani saxa wey ama anaa'imaani araakibuuna araakibuuna ama maala qaadimuuna maala araakibuuna masruuruuna masruuruuna saasaa la odhanaya raajicuuna albixaaru badihii albixaaru kaiiratun soo lama odhan karo kaiiratu almuallimataani almucallimataani haye xaadirataani maahirataani annahru طawiilu jaarin baa la odhan karaa jaarin wuu socdaa alkhaadimaatu haye maxaa la odhanaya alkhaadimaatu mashquulaatun oo kale mashquulaatun ya xaadiraatun annaafidataani maftuuxataani alqalamaani jadiidaani aljibaalu aljibaalu waxaa lagu tilmaamaa shaahiqaat oo kale ama murtaficaat murtaficaat shaahiqaat buuruhu way dhaadheeri aljibaalu haye shaahiqaatun maxaa kale ku bannaan shaahiqatun lannaha jamcun ligayri caaqil aljibaal alcummaalu waa shaqaalihii dad weeye iyagu jamca caaqila wey alcummaalu mujtahiduun caamiluun المdاrس kaثيiرة baعيidة قaليilaة الwاaridaaت waa dhaqaalaha soo gala waaridku waa wax yimid wey waarid iyo saadir weeyaan wax kaasi baxaya ama la dhoofinayo iyo wax soo galay waaridaad iyo saadiraad dakhliga oo kale waaridaad ladha kharjigu waa wax kaa baxay mogta alwaaridaatu maala kaiiraat ama kaiiratun waa jamc ayr caaqila waayahay ijcal kula smin tamriinka labaadna min alasmaa ilaatiya khabaran limubtadan yunaasibu kuwana mubtadii baad u raadinaysa sariicu lcadwi orodkiisu u dheereeya wax orda weyaan cadwi waa orodki alxisaan oo kale alxisaanu sariicu lcadwi mudiiatun wax muanaa waa in la helo almasaabiixu mudiicatun sax wey annajmatu mudiicatu laamicaatu fi اsamaa annujuumu waa jamca hayr caaqila laamicaatun iyo laamicatun labaduba dakiyat raa'ixa udgoon daruuriyun lilxayaati nolosha aan laga maarmaynin naajixuuna guulaystay madbuuxataani laba la gowracay muctanayaatun biaطfaalihinna caruurtooday xoog saaraan alummahaat muctanayaat muctaniyaat mia waxaa la dha yactani yactani wey ficilku ictanaa yactani muctaniyaat u akhri muctaniyaatun ihtimaam bay siiyaan biaطfaalihinna caruurtooda ayay xilis ka saaraan mabriyatun qoran sida qalinkii oo kale alaqlaamu mabriyatun mafruushaatun la goglay faa'izuun iyo haa'ibaat xawil ilmubtada'a fi اljumal اlaatiya ila اlmufradati اlmu'anaa u bedel mufrada mu'anaa uma ila اlmuhanى binowcay uma ila اljamci binowcay muiicun muiicun ku adeeca waalidayhi labadiisa waalid ka adeecaay maxbuubun waa mid la jecel yahay cinda allahi ilaahay agtiisa wاnnaas iyo dadka agtoodaba mid la jecel yahay muiicun ku adeeca waalidayhi labadiisa waalid ka adeecaay waa mubtada muiicunta muiicun ku adeeca huwa isagu waalidayhi waa labadiisii waa mafcuulkii labada waalid muiicun ku adeeca huwa isagu waalidayhi labadiisa waalid adeecaay waalidayhi waa kuwii la adeecayay waa mafcuulkii maxbuubun kula jecel yahay wey cinda allaahi ilaahay agtiisa iyo wanaasi dadka agtoodaba mid la jecel yahay wey waxaad u badashaa ila almufradati اlmu'anaa muطiicatun waalidayha ama haddaan inta weyninoo isku idaafaysan muiicu waalidayhi dad isku idaafayso muiicu waalidayhi labadiisa waalid muiicoogu ad isku idaafayso waana iska tanwinin karta kala jari kartaa waalidayhi mafcuulkiin bay noqonaysaa muiicun waalidayhi maxbuubun cinda allahi wاnnaas muiicatun waalidayha maxbuubatun cinda allahi wاnnaas waxaad ka dhigtaa ila almuhanى binowcayn mudakarkii horreysii muiicaani waalidayhima oo markaan idaafada ka jaro muiicaani waalidayhima haddii laysku idaafeeyo nuunta la turi laho muiica waalidayhima bay noqonaysaa muiicaani waalidayhima maxbuubaani cinda allahi wاnnaas muiicataani waalidayhimaa maxbuubataani cinda allahi wاnnaas muiicuuna waalidiihim ama waalidayhim maxbuubuuna cinda allahi wاnnaas muiicaatun waalidayhinna ama waalidiihinna dan waalidadii jamcinana maxbuubuuna maxbuubaatun muiicaatun markaa tira maxbuubaatun cinda allahi wاnnaas sooba badela idinkaa soo fiirsan khabar اlmubtada'i xiina yakunu jumlaة aw shibha jumlaة wallah aclam